horena heshiiska dhaliyey oo keenay alle inuu eh, heshiiskooda dib u celiyo oo fitanta intaa inaga dimo ilahay weydiisanayna waan loo baahan yahay dadkuna inay iska xilqaamaan oo loo kaco oo wixii la qaban karo eh, haddii laba qolo islayso muslimiinta ka mid yihi ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy faaslixuu baynahuma heshiisiya oo ka shaqeeya heshiis in laga shaqeeyo oo la dhex galo ayaa waajib ah marka in arrintaa la ysu xilqaamo waa muhim cilmigu xagga luqada waxaa la yihahdaa bay yidhaahdaan naqiid اljahli jahliga ayuu ka soo horjeedaa jurjaani iyo ragga culimada hadiyo gooraale ka hadla tacaariifta isagu markuu ka hadlayay isilaaxa cilmi maxaa lagu tacriifin karaa waa alictiqaad اljaazim almuaabiqu lilyaqiin almuaabiqu lilwaaqic waa shay go-an ama ictiqaad go-an oo daboolaya waaqaca ah. ayaa la yidhaahdaa cilmi qaarkoodna waxayba yidhaahdaan alcilmu awdaxu min an yucaraf cilmigu waa ka cadyahayba in la tacriifiyo oo tacriif loo raadiyo cilmigu waa shay waa daruura sharciya oo waajib ah dadku inay bartaan oo daruuro waxaa ka dhigaya waxaynu odhan karnaa cilmiga sharciga ahi waa ka muhiimsan yahay waxyaabaha daruurada ah oo cunnada iyo cabbitaanka ay dadku waxay cunayaan iyo waxay cabbayaan baahiday u qabaan waxaa ka muhiimsan baahida cilmiga sharciga ay u qabaan waayo cilmiga sharciga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinka uu soo dejiyey ah oo loogu tala galay qofkan bani aadamka aadamkaahi inuu ku noolaado adduunyadiisa kuna badbaado ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa aakhiranu ka badbaado waa shayga lagu helaya waa cilmiga marka cunno iyo cabitaanku dee lagu badbaadi maayo waa laga yaaba jidhku inuu badbaado da noolaato laakiin geeri waa lama huraan waxaa ka dambeeya markaa geeri waxa badbaadinaya qofka waa cilmiga sharciga ah garashadiisa iyo barashadiisa ilaahay baa cilmigu ku barayaa rabbigii uunka ku keenay ee adduunkan maamulaya ee adiga danta kaa leh ee ku abuuray inaad addoon u noqoto allahaas baad caabudaysaa allahaas baa cilmigu ku baraya dadka ummadda islaamkaa dhibka haysta iyo burburka iyo cadowga ka faa'iidaystay ee adduunka meel kasta jibaaxa iyo sudoona ka yeelay waddada loo soo rakaabsaday waa jahliga yaan qondarrada dadku diintooda aanay garanaynin oo aqoon fiican aanay u lahayn baa waxay keentay inay heerkaa gaadhaan waxaa waajib iyo daruuro ka dhigaya fitanta iyo inxiraafaadka caqadiga ah iyo mabaadida faraha badan ee lunsan ee ummadda dhex mushaaxaya baa waxay ka dhigayaan inaad cilmiga diinta ilaahay aqoon u yeelato si aad cagaada ugu taagnaatid diinta ilaahay kuu soo dejiyey waxay noqonaysaa markaa daruura sharciya waxaa muhima in la fahmo ay yidhaahdaan wabididdihaa tatamayazu ashyaau ashyaadu had iyo goor waxaa lagu gartaa ka soo horjeedkeeda cilmiga jahli baa ka soo horjeeda jahligu waa shayga baabi'iyey qofkiisa oo la hadhay qofkiisa hadduu qofku jaahil yahay iimaankiisu waa daciif oo cabsidiisu waa yar tahay waayo cidda u ka baqaya garan maayo cidd sida uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaado waddada uu ku badbaadayo siduu ilaahay ku gaadhayo siduu wax ugu saxmayaan mar haddaanu garanaynin dacfi weyn baa haysta waxaynu odhan karaa waxa dhacaya muslimiinta xaggooda ka dhacaya oo macaasi iyo dunuub faraha badan oo isdilka dhiigga muslimkaa si yar loo daadinayo zinada iyo fawaaxishta dhaca dadka xoolihiisa la cunayo anshaxxumada iyo khilaafka iyo waxaasoo dhan waxaa u sabab ah aasaas waxaa u ah jahliga dadku diintoodii ay jaahilka yihiin baa sabab u noqonaysa jahligu wuxuu keenayaa in qofku uu ka haybaysan kari waado uu ka haybaysto markuu xaggaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu aqoontiisu ay yar tahay wuxuu u gumoobayaa cadowga oo cadowgu ka haybaysanaya oo cadowgaa meesha doon u wadanaya oo wuxuu noqonayaa qof aan macno way ku fadhiyin oo cadowga gaalka ah ilaahay cadowga u yaqaano ayaa suu doona ka yeelaya jahliga uu ku jiran sababtiisa jahligu waa ka keenaya in qofku dabranaado bulshadu mar hadday bulsho jaahila tahay oo aqoonteedu ay yar tahay oo diintii ilaahay aanay aqoonin waa bulsho dabran baa la odhan karaa waaa dabar baa ku xidhan oo waxa weeye takhalluf iyo dib u dhac hadday xagga caqiida tahay ictiqaadkoodu waa liitaa siyaasad hadday tahay dhaqaale hadday tahay mindamaya iskuduubni hadday tahay harumar iyo sanaaco iyo warshado iyo eh, harumar dhulka wax laga sameeya hadday tahay waxaasoo dhan wax ka dabran bay noqonaysaa waxaa dabraya jahliga meel wax u dhaqaajisa garan mayso waa waa jahliga dhibaatada uu leeyahay jahligu mashaakilaadka qoyska iyo usarta haya intaa khilaafka dhex taagan ee qoyska iyo usrada dhexdeeda ka muuqda aasaas waxaa u ah jahliga diinta ilahay jahliga yahay wuxuu keenaya qofku hadduu jaahil yahay inaanu madaxa kor u qaadin in wax ka maqan ma oga dadaalkii cilmiga uu ku dadaali lahaa oo u baran lahaa oo juhuud bixin lahaa meesha waa ka maqan tahay sababta wuxuu haystaa inaan waxba ka maqnayn wuxuu yihi man waman yatahayab sucuud aljibaali yaciish abada dahri bayna alxufari qofku mar haddii uu buuraha dhaadheer uu fuulo kor u fanto uu ka hayboosta fuuli kari maysid meelaha qorafiya ee goodka iska dhex noolaade meel hoose meel sare u baahanya inu kor u baxe kor u bixi kari maayo jahligu marka wuxuu keenayaa qofku inaanu meel u socon karaynin saas darteed waxaa muhiima ah inaynu taabanno bal cilmiga sharciga ah ahamiyadda uu leeyahay fadaaishiisa wax ka sheegno aadaabta laga doonayo qofka raba inuu wax barto inaynu wax ka tilmaanno oo culimmadu aad bay uga hadashay kutub gaarna way ka qoreen cilmiga fadaa'ishiisa sida jaamicu bayaan alcilmi wa fadlihi oo ibnu cabdilbarri uu leeyahay baa ka mid a tadkiraةu الsaamici wاlmutakalimi fii aadaabi alcaalimi wاlmutacalim oo ibnu jamaaca uu leeyahay o inta badan qodobo ilaa sagaal meelaha taqriiban intooda badan oo aadaabta ku saabsan aynu ka soo guurinayna kitaabkaas ibnu jamaaca uu leeyahay waxaa ka mid ah kutub fara badan baa jirta rasaa'ilka casriga xiliyatu طaalib اlcilmi iyo kutubta waaweyn ee cilmiga xadiidka kutub dhan oo kitaab ulcilmi ka mid ah oo ku jira oo imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca muqadimada hore aad buu uga hadlay cilmiga iyo aadaabtiisa iyo fadligiisa iyo wax fara badan waxaad ka helaysaa oo aad ugu noqonaysaa kutubta taraajumta ka hadasha taraajum الrijaal sida siyar aclaam الnubalaa oo markaa aad u baahan tahay culimmadu say u barteen cilmiga dadaalkoodii sabirkoodii ay u rexlaysteen cilmiga soo jeedkooda akhriskooda waktigooda say ugu lumiyeen ilaa cumrigooda ku dhammaysteen oo ay geeridu uga timi say cilmiga ula noolaayeen waxaad ka helaysaa kutubta taraajumta ka hadlaysa rijaasha taariikhda soo maree muslimka ah baad ugu noqonaysaa siyar calaam nubalaba kowka ah kutubta qiimaha badan ee mawduuca ka hadlaysa wuxuu ka hadlay eh, ibnuqayim raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa qiimaha badan oo miftaaxu daari sacaada la yidhaahdo baab dhan buu kaga hadlayaa cilmiga aad u fara badan oo sharafta cilmiga iyo qiimihiisa boqol iyo saddex iyo konton wej buu ku keenay oo adilo ah fadaaisha cilmigu uu leeyahay inaad akhrido fadaaisha cilmigu leeyahay waxay keenaysaa oo kugu bixinaysaa inaad dadaal samayso barashada cilmiga iyo akhriskiisa iyo ku dadaalkiisay keenaysa cilmigu marka fadli badan buu leeyahay waxaa kaaga filan cilmiga aynu ka hadlana waa cilmiga shareecada waa irulambiyaa waa dhaxalkii ambiyada oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadis wuxuu ku leeyahay ina alambiyaa lam yuwariثuu diinaara walaa dirhama inamaa waraثuu اlcilm faman akhadahu akhada bxadin waafir ambiyadu xoole kamay tegin shilin dolar dirham waxba dadka kagamay tgin xoole umay tegin laakiin waxay ka tageen cilmi bay ka tageen cilmi baa laga dhaxlay qofkii markaa qaata wuxuu qaatay dheef weyn buu qaatay oo dhaxalkii ambiyada ah ninkii cilmigii qur'aanka xadiidka cilmigaa waxyigaa qofkii qaataa dhaxalkii ambiyada ayuu haysta ayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh cilmigu wuxuu ka dhigayaa dadkiisa dadka ahlu cilmiga ah inay noqdaan sinfiga ummadda maamulaysa ee wilaayada iyo daacada leh sinfi ka mida weeye oo alla markuu leeya ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu الrasuula wa uli amri minkum ilaahay aeeca rasuulkiisana aeeca dadka amarka iyo talada hayana aeeca uli amriga a'immada qaarkood waxay ku fasireen waa culimada oo markaa ul amrigii culimadiina waa qayb waa dhici kartaa nin aan ahlucilmi ahayn qudhiisuun madaxa noqdo marka waxaa kow ka ah culimmadii baa uul ah mar hadday diintii iyo ummadda u sheegaya khayrka hayaan iyagaa hoggaan kale iyagaana rabaa in laga dambeeyo oo la qaato ee khayrkay ummadda u sheegayaan cilmigu waa waddadii jannada loo raaciyey markaad wax baranayso oo jaamacadda u socoto oo macadka u socotid oo xalaqada cilmiga u socotid wax lagu diinta lagu baranayo waxaad haysaa waddadii jannadaad haysaa sida rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu bihi طariiqa iljanna qofka waddo qaada waddo ayuu hayaa uu ku doonayo inuu cilmi ku gaadho ilaahay wuxuu u fudaydinayaa buu rasuulku leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ariiqii jannada ayuu u fudaydinaya markaa kullamaad baranaysa cilmiga xadidka fi saxi muslim ku sugan yahay mar kastoo aad cilmiga barashadiisa ku jirto oo akhriskiisa dhigashadiisa xalaqadiisa waaad wadadii jannada ayaad haysaa waddadii jannada ayaad haysa waad ogaataa waxaa fadligiisa kaaga filan in rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu ku xadeeyey khayr oo dhan helistiisa waxa khayr la yidhaahdo dhammaantii waxaa lagu helaya waxaa weeye diinta ilahay fahamkeeda man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin qofkii ilaahay khayr la maago diinta ayuu fahansiiyaa marka khayrkaas waa nakira oo fii siyaaqi sharci ah khayr qofku la maago diintuu fahansiiya waa khayray addunya waalaakhira khayr addunya khayr aakhiraba diintaasaa lagu helaya oo kullamaa diinta ku dhaqanto oo diinta aad fahanto oo noloshaada diinta aad ka dhigato adduunkana xayaa tayiba ayaad ku noqonaysaa man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min faanuxiyanahu xayaatan ayiba waa ka alla subxana wa tacala adduunyadana waxaad ku noqonaysaa xayaa ayiba nool wanaagsan aakhirana nool fiican baad ku noqonaysaa oo waxaa laga fahmayaa mafhuumka mafhuumka mukhaalafada ku jira meesha haddii aanu qofku qofkaan khayr lala maagin diintaan la fahansiin weeye marka marka diinta fahamkeedu waa waxyaabaha khayrka lagu helayo waxaa ilaahay kor u qaadayaa dadka ahlucilmiga ah oo diinta ilaahay haysta ku dhaqmayo baranaya yarfac illaahi aladiina aamanuu minkum waladiina utuu cilma darajaat baa ilah yihi subxana wa tacaala darajaad baa kor loo qaadaya oo qofka cilmiga ee fahma ee barta ee faafinaya wuxuu aaya aakhiradiisu u aaya oo waxaa ka mid a marka xadiidka rasuulku inoo sheegay oo odhanaya idaa maata ibnu aadam inqaطaca camalu ila min halaaث haddii qofku dhinto camalkiisu waa go'ayaa marka laga reebo saddex laga reebo oo maxaa ka mida ah saddexdaa cilmun yuntafacu bihi cilmun yuntafacu bihi waa cilmi lagu intifaacsado marka cilmigaa lagu intifaacsanaya qofku isagoo dhintay oo aakhiro jira ayaa wuxuu dadka baray iyo cilmigu qoray iyo wuxuu sheegay iyo dadkii bartay iyo dadkii faafiyey khayraadkiisa o dhan baa u soconaya ma sahlan marka arrintu wax sahlan maa marka cilmiga barashadiisa iyo baridistiisu waxaa qur-aan ku sifaynayaa cilmiga ama allahba uu ku sifeeyey ruux buu ku sifeeyey ruux ruuxdu qofkan jirhkiisu waa jirhkaaga iyo iyo iyo waxa kugu jiro ruuxda ah marka waxaa weeyaan dee ruuxdaad bani aadam tahay ya ruuxda ayd bani aadam qofku ruuxdu ka baxdo waa qof dhintay marka cilmigu wuxuu noolaynayaa qofkan buu noolaynayaa ruuxdiisa oo ilaahay markuu leehay subxaana wa tacala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan waaan waxaanu kuu soo dejinay waxyi sawmadii ka horreeyey baanu waxy kuu soo dejinay ambiyadii baanu kuu soo dejinay waxyi ruuxan baanu kuu soo dejinay ruux marka waa cilmigii waa waxyigii waa qur'aanka ayaa cilmigii ah waa waxyiga ilaahay soo dejiyay ruuxan min amrina markaa ruux baa laga cabiray waa ruux waayo qur'aanku oo waxyigii ah oo cilmigii ah wuxuu noolaynayaa qofka yani noloshiisuu noolaynaya oo qofku markuu kitaabka ilaahay akhriyayo oo kitaabka ilaahay la nool yahay waxa weye waa qof nool oo nool oo xaya ah, nool kalu nool yahay nool aan qofka caadiga noolayn buu nool yahay soo ma walidaalika ibnu jamaaca markii xadiidkaynu soo maray alculamaa warasat اlambiyaa uu xadiidka uu xoogaa tacliiqa ka hadlayay wuxuu leeyahay harafta cilmigu ka hadla wuxu uhi waxasbuka bihadihi اdarajati majda wafakra wa bihadihi الrutbati sharafa wadikraa fakamaa laa rutbata fowqa rutbati nubuwa falaa sharafa fowqa sharafi waariثi tilka الrutba wuxuu yidhi waxaa ku filan sharaf iyo sarayn iyo qiimo cilmiga waxaa ugu filan in rasuulkii nabiy llaahi moxamed salawaatu اllahi was ama ambiyadiiba oo a martabada ugu saraysa martabada dadka ilahay war martabada ugu sarraysa ay taagan yihiin baa baa sharaf ugu filan cilmiga saas darteed baa kii dhaxlayna isna sharaftaasu helaya martabadaasu helaya ila waxaa weeyaan mar haddii eh, la yidhi waa eh, culamaa warasatu alambiyaa dadkii ambiyada dhaxlay mar hadday yihiin oo dhaxalkii ambiyada haysta markaa sharaftii waxyiga ahayd ee ambiyada la siiyey buu haystaa addoonkan maxaan ku dhahay cilmiga le ee caalim ka noqday taasaa martabadaasa ugu filan sharaf iyo qiimo lagu ammaano cilmiga cilmigu saaxiibkiisa kor buu qaadaya oo allah subxaanaه wa taعala wuxu ley hal yastawi اladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwan wax garanay xataa waxaa la kala fadilay xayawaankii eeeygii mucallamka ahaa ee la baray ugaadha inuu soo ugaadho oo aad bismi اllahi ku jirto soo qabatay ha ugaadha oo lagu tababaray oo kuu qabanay ugaadhi iyo kii aan la barin baa kanna ugaadhuu qabtay baa la xalaaleeyey waxaa dhici karta markuu ugaadhan qabanayo bismi illaahi baad ku dirtay waa tegey ugaadhi buu sidii qabo intuu la baaxaa degay naftu ka baxday ugaadhii waa xalaal iyadoo dhibato baktiga kuu talabaad googoosanaysa hilibkeeda ila waxaad ku dirtay eygaa tababartay oo maxaanku yaad ku dirtay qur-aankaa inoo sheego yasaluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum الطayibaat wmaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum ba alla yihi subxana wa taala eygii aadan waxba barin hadduu qabtay ka warran isagu oo markaa isaga ugaadhi hayaba ile dad ku gaadho oo qabato waad gawracanaysaa dhibba ma lehe hadduu isagoo hayo uu saa ku dhinto ugaadhi dee xaaraan bakti weeye way eygan mid wax la baray maaha tacliim ama barin marka xayawaankii baa lagu kala fadilay cilmigii oo qur-aanku meelo badan baad ka faaidaysanaysaa xayawaanka in cilmiga lagu fadilay qaarkii hududkii baa ka mid ah baalkii guguule ahaa ee nebiy sulaymaan ila waxyaaba badan ba ilahi usakhay nabiy sulaymaan markii la waayey hududkii oo nebiy sulaymaan uu yihi maanta ninkaas kiis weyn bu ku jiraa hudud tallaabaa laga qaadaya laadbaxanna laaqtulanna aw laadbaxanna aw layatiyanii bisulطaani mubiin ama xujo cad buu keeni doonaa dee war buu keenay qaala axadtu bimaa lam tuxid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin waxaadan cilmi aadan ogayn baan warhayaa buui iyo guguulihii oo boqortooyo dhan oo islaan meel sabali haysataa dal dhan madax ka ah buu warbixinteedii keenay dee khalaas ninka warbin warbixin buu keenay halkaas hawl baahanoo markaasuu ka dhibay weliba saa wadcigooda yahay iyo waxay caabudayaan iyo diintooda iyo say u qaldan yihin iyo say qof dumara uxukuntay iyo say xukunku nidaamku leeyahay iyo warbixin dheer buu ka bixiyey meesha waxaad arkaysaa quraanjadii baa ilaahay sharfayaadoo qur'aan ku sugay oo macradku macradul cilmi bay ahayd ila nebiy llaahi sulaymaan sulaymaan daawuud wuxuu ka dhaxlay cilmi wawarida sulaymaanu daawuud wa qaala yaa ayuha الnaas cullimnaa manطiqa الطayr wa uutiinaa min kuli shayin walahaa carshun cadiim uutiinaa min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljini waاlinsi wالطayri fahum yuuzacuun xatى ida atow calىa waadi الnmli qaalat namlaة yaa ayuha الnmlu dkhuluu masaakinakum laa yaxطimanakum sulaymaan wajunuudu marka ilahi wuxuu ka warramaya de baasha quraanshada dhawaaqaysa oo warbixinta dhiibaysa o hadlaysa oo ilaahay wuxuu baray ah nabiyullaahi sulaymaan oo uu fahmaya hadalkeeda oo ay warramayso oo ciidankii sulaymaan ka warramayso iyo khatartiisa iyo inuu cagta mari doono oo guryihiinna gala oo awaamirta bixinayso waxa weeye waa waa nooc macrad maaragtay laga hadleeyey cilmiga laga hadleeyey oo qiimaha markaa nabiyullaahi sulaymaan la sharfay oo waxaa ilaahay baray cilmigu markaa ma sahlana wuxuu odhan jiray cali bn abi aalib radi allahu canhu isago imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca muqadimadana kuso naqlinaya waxaa ku filan buu yihi cilmiga sharaf waxaa ugu filan in cid aan wanaajinayn ay sheeganayso qof aan waxba baan la joogin badan baa cilmi sheeganaya oo cilmigaan aqaana saasaan leeh jahligana waxaa kugu filan buu ihi ceebayn in cid kastaba ka beri noqonayso ka jaahilka walaa yaqra walaa yaktub waxna akri waxna qori hadaad jaahil baad tahay manigaa jaahila manigaad leedahay waa jahil baad ku leedahay hadda waaba jaahil waxna garan maayo laa yaqra walaa yaktub waxna ma akriyo waxna ma qoro waa ka xanaaqay oo ka boodaya marka intaasaa sharaf ugu filan buu yihi cilmiga inaan ciddii waxoogaa aan aadba u aqoonin ay sheeganayso kanna waxaa ceeba in kugu filan cid kastaba ka baraaga qaadanayso cali bin abi aalib hadalladiis bay ka mid ahay qiimaha cilmiga waxaa ka mid ah in nabiy llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh waxaa la yidhi inuu ilaahay weydiisto ilaahay ka bari inuu kuu kordhiyo waxaa la yidhi waa cilmiga cilmiga un baa la ziyaadso oo dalab ilahay inuu kuu ziyaadiyo walaa tacjal biاlqur'aan min qabli an yuqضى ilayka waxyo waqul rabbi zidnii cilma waxaad tihaa rabbi ow cilmi ii ziyaadi cilmi ii ziyaadi wuxuu odhan jiray ibn اlqayim raxmat ullahi aleyh kitaabkiisa miftaxu daar الsacaadة wakafaa bihada sharafa lilcilm an amara nabiyahu an yas'ala almaziida minhu waxaa sharaf cilmiga ugu filan inuu nebigiisii amray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu weydiisto ziyaado ilaahay inuu kordhiyo inuu weydiisto taas baa cilmiga sharaf ugu filan ibnu kaiir markuu aayadda macnaynaya wuxuu soo naqlinaya hadalka sufyaan bnu cuyayna ou leeyahay walam yazal fii ziyaadatin xataa tawafaahu اllahu caza wajal rasuulku in cilmigu u ziyaadayo kama tegin ilaa intuu noolaa ilaa intuu ka dhimanayey cilmigu waa u kordhiyay rasuulka salawaatu اllaahi wasalaamu alayh ambiyadii baa markaa cilmiga saa u doonaysa oo nabiy llaahi muuse alayh salaam maalin maalmaha ka mid ah sida saxaynka ku sugan isagoo khudbaynaya oo dadkii la hadlaya ayaa nin su-aal weydiiye wuxuu yidhi hal taclamu axada aclama minka war muusow ma ogtahay cid adiga kaa cilmi badan markaasuu maya cidiga cilmi badan ma jirto garna wuula inuu yidhaahdo dee waa kaliimullah wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay buu la hadlaa nin ilaahay la hadlaya ficlin baa ka maqan oo ilahay la hadli wuxuu doona weydiinaya suma waxba udhaxayn hoosna udhaxayn marka isaga uu ku ijtihaado wuxuu ihi mada cid iga cilmi badan ma jirto markaasaa la yidhi maya waa lagaa cilmi badan yahay ogow waxaad qabataa khadar ninka la yidhaahdo ba waxaadan ahayn oo aadan aqoon yaqaanee waa ku kaas markaasu dhaqaaqa safar galay oo socdaal galay wuxuu leey xaafid ibnu xajar markuu xadidka macnaynayey lam yamnachu buluuغhu min الsiyaadaة الmaxali الأعlى min طalب الcilmi wa rakuub الbaxri لأjli umuu diidin buu yidhi martabadaa sare u gaadhay ee nebinimada weliba kaliim ullaahi u ahaa martabadaa uu gaadhay umay diidin inuu dalbo cilmigii cilmi inuu dalbo umay diidine oo weliba badda uu fuulo oo u rixlaysto oo safar u galo oo sahay u qaato si meeshaa loogu sheegay ciddaa dhaanta si uga soo faa'idaysto maawarda ku dhiiso kitaabkiisa adab dunya wadiin ibn cabaas muxuu ka soo guurinayaa low kaana axadu yaktafii min alcilm laktafaa minhu muusa lamaa qaala hal atabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda wuxuu yidhi haddii ka maarmaysa ka kaaftoomayso cilmi nabiy llaahi muusa ka kaaftoomi ya markuu lahaa hal atabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii khadar ku tegey oo muujinaya aadaabta aalibulcilmigu mucallimkiisa wax uga qaadanayo oo anshaxa wanaagsan iyo isti'daanka ma ku raaca wixii ilaahay ku baraysaan kaaga faa'iidaysto may ogoshahay inaan arday kuu noqdo ayuu nabiyulaahi muuse khadir ku leeyahay khadirna nebi buu ahaa soo ma aragti marka taas waxay kutusinaysaa qiimaha uu leeyahay cabdillahi bn mascuud wuxuu leeyahy aayadda markuu akhrin jiray waqul rabbi zidnii cilma wuxuu odhan jiray allaahuma zidnii cilman وإيماaنا ويقيiنا إلaahw ii زiyaadi cilmi إلaahw iimaanii ziyaadi إلaahw yaqiinii ziyaadi buu odhan jiray waana ninkaad garanaysaanoo qur'aanka suu fahmay cabdاللahi بن mascuud والadي laa إilaaha غayruه maa أnزلت aayaة maa أnزلت suuraة min kitaab الlah ma soo degta bui suura kitaabka ilaa وأna أعlamu ayna naزلت وفي man أنزilat yaعni iyay eh, ku soo degtay goormay soo degtay waan garanayaa buu yidhi walow aclamu anna axada aclama minii bikitaab illahi tablugu libil baa rakibtu ilayh haddaan ogahay qof yaqaan iga badiya qur'aanka oo meel gaadiid lagu gaadho jooga ila waaga iyagu waxay gaadiidka kaxsan jireen geelaasaa gaadiid u ahaa gaadiid lagu gaadho uu jiro aan ogahayna waan u tegi lahaa buuri somaalikas waxay ahayn dee saasay ahayn salafka dadaalka cilmiga xataa jaabir bn cabdillahi sta uh, bukhaari kayrkiiba ku sugan jaabir bn abdillah waa ka safarka dheer galay oo inuu xadiid soo maqlo soo dhegaysto eh, ayuu safar dheer u galay oo ibn xajar markuu fatxubaariga ka hadlay wuxuu yihi markuu amilo dhowra keenay way dheeranaysaa bu hadaynu ka sheekayno inta saxaabada rexraysatay oo inay xadiid keliya soo qaataan ama dhowr xadiid soo qaataan ama cid kale waray ka maqleen ka soo qaataan way dheeranaysaa buu yidhi raxmat ullaahi calayh cilmigaas aynu ka sheekaynay aadaab buu leeyahay oo qofka aalibulcilmiga ah ee doonaya inuu cilmiga barto ibnu jamaaca kitaabkiisaas tadkiratu saamic aadaab buu tilmaamay aadaabta waxaa ka mid ah tahiiru اlqalbi min khabiifi sifaat inuu qalbiga ka daahiriyo sifo kastoo xun bal markaad rabto inaad wax oo cilmigii aad u soo jeesatay horta meeshaad wax ka bilaabaysa waxa way qalbigaaga waa ka safaysaa wax kastoo xumaana oo oo uu xumaa bugtada caloosha gasha xasad ah oo xiqdi ah oo shahwe ah xumaan oo dhan oo caqiida xumo ah qalbiga waad ka safaysaa oo qalbigaaga nadiif ka dhigtaa sida markaad rabto beer inaad beerato oo dhulka beertaas wax kaaga soo baxaan dhulkii baad xagaafaysaa waad hagaajinaysaa waad isku dubariyeysaa waad biya kusi si dhulkii ay uga soo baxaan maxay wax fiican uga soo baxaan dhulka waad hagaajinaysaa marka qalbiga waa ina nadiifisaa si qalbigu u qaabilo cilmiga ku dhici doona kusoo wajahan ee u diyaarka tahay halkaasay ka bilaabnaysaa buuri xadiidka baanu keenaya daliilka waa alayna fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa اljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada اljasadu kulluh alaa wahiya اlqalb yani xubin baa ka mida ah jidhka xubintaas hadday fiicnaato jidhka intiisa kalena waa fiicnaanaya xumintaas hadday xumaato jirka inta kale xumaanay waa qalbiga oo qalbigu waa meesha wax ka bilowdaan waa meesha qofka dareenka uu ka yeesho waa meesha iimaanku buuxinaya waa meesha xumaantuna buuxin karto marka halkaasa waxay u baahan tahay inaad nadiifiso oo aad ka qashinka ka saartid intaadan tallaabo kala qaadin kaasi waa qodobka koowaad waxaa aadaabta labaad ka mid a ah xusnu niya fii alab اlcilm in niyadaadana aada wanaagsato oo markaad cilmigan dalbayso niyaadu ay fiican tahay baa la doonaya qasadkaagu uu fiican yahay baa la doonaya maxaad u jeeddaa kitaabbaad akhrisanaysaa xalaqaadka cilmigaad fadhidaa macad baad dhiganaysaa jaamacadaad dhiganaysaa maxaa dantaa u tahay ma inaad waxoogaa shahaado hesho ma inaad soo baxdo milge iyo maamuus iyo sharaf baad ayaad jeedaalinaysaad rabtaa waxoogaa inaad waxoogaa dhaqaale ah inaad hesho oo si aad waxoogaa kharash fiican u hesho bal inaada doctooraaga wax lagu hela baa la yidhi intoos waxoogaa jeebkoodu ma fiicna mushaarkoodu ma xisaab baad isku dhunsanaysaa itina fi itina arbacadaas haysa xisaabaa kuu socda si lacag loo helo ma halkaas ku wajahantaadoo baab kale wax kuguma jiraan miya mise qorshe kalaad leedahay bal ibnu jamaca warkiisa dhegeyso ibnu jamaaca markuu ka hadlayo xusnu niyaha laga doonayo qofku markuu cilmiga bari maxaa looga jeeda wuxu uhi kow bian yaqsida bihi wajha اllahi wاlcamala bihi wa ixyaaءa الشhareicati wa tanwiira qalbihi wa taxliyata baطinihi والقربة من الله يوم لقائه والتعرض لما أعد, أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله انت اسكو نيادة إخلاص وانت ومعي تهي معناه هرت إلهي الدرت وين وجهد وحمان عمل شهادين لقاته وحمان عمل وحكوي مهدان الدون تاعد جديد لكن نيادة هذا إن يتهي إلهي الدرت ينضح برطه iyo inaad ku camal fasho waxaad baranayso oo aad ku toos naftaada ku hagaajid shareecada inaad ku noolayso oo diintan barashadeedu waxay kaa rabtaa noolaynta diinta oo sheegisteeda iyo faafinteeda iyo akhrinteeda iyo eh, ku hadalkeeda iyo ka dhaadhicinta umadaad ka dhaadhicinayso noolayntii baa ka mid tahy inaad noolayso diintii baad u baranaysa waxaad u baranaysaa inaad dacwadda ilahay faafisid inaad khayrka ka shaqaysid baad u baranaysaa inaad ummadda jahli ka saartid naftaada jahligaad ka saartid baad u baranaysaa wa tanwiira qalbika qalbigaaga inaad noolaysid oo qalbi ifo u noqdo oo ku noolaada diinta baad u baranaysa wa taxliyata bainihi baainkiisa inuu hagaajiyo qurxiyo ila qofku muuqaal daahir ah iyo baain buu leeyahay baainku waa qalbiga ah. qalbigu hadduu sariiradaadu ay fiican tahay daahirkaaguna waa ficnaanaya saasuu doonaya wuxuu rabaa wاlqurba min allahi yowma liqaaih inuu ilaahay ugu dhowaado maalinta la kulankiisa alla subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa wixii ilaahay u diyaariyey oo raalliyaanshihiisa oo janno ah oo khayra inuu ku helu doonaya waa ka qasadka la doonaya intaa xidhxidho wixii ku yimaada ee ke ilaahay keeno oo ama magac dheh ama waa hebel lagu yidhaahdo ama xoolaa la yidhaahdo waxaas ciidiid maysda waa baabkeeda lakin adiga niyadeedu halkaa weeye yoolkaagu yoolkaagu waa halkaa qasadkaasaa la doonaya waayo niyadu waxay yidhaahdaan waa aasaaska shay kastaba aasaaska waa rukniga waa rukniga gurigu aasaaska tirarkani istaagima haddaan aasaaska loo aasaasoosa loo samay wa kilaa wاlbaytu laa yubtanى ilا bacmidaة walaa cibaada إidaa lam tubna arkaan marka gurigu tir aasaas mu bahay tirarku seesooso adag kulamaa seesku adag yahay gurigu dildilaaca guriga waxaa keenaya seeska hoosaa jilicsan seesku hadduu adag guriga guri adag bu noqonaya taagan oo rukumaydiisu fiican yihiin dhismihiisu taagan yahay ikhlaasku hadduu adag yahay oo niyo fiican aad ku acmaashaada wax badan baa saxmaya camalkaaga barakoobaya wax sheegaaga barakoobaya waxaad ka cabanayso adduunyaabaa ku hagaagaysa hawshaadoo dhan baa la agaasimaya la isku dubaridaya oo ilahay isku ka hagaajinaya marka waa aasaaska wax walba ka dhismaan walidaalika salafku aad bay juhuudda ugu bixin jireen ikhlaaska iyo niyadda inay hagaajiyaan waa kii sufyaan atawri lahaa maa caalajtu shay-an ashadda calaya min niyati yacani wax iigu dhib badan dadaalkii aan ku dadaalay oo igu dhib badan ma arag bu niyadeeda wax la mid ah yani niyadu isbedelaysa marba marka waxaan rabaa inaad juhuud ku bixiso oo dadaal xoogla ku bixiso wuxuu odhan jiray daaru qطni abulxasan cali bn cumar raggii muxadisiinta ka mid dar qطni waad garaysa waa mashhuura muxadisiinta ka mid ahaa طalabna اlcilma ligayr الlah faaba an yakuna ila lilah cilmiga waxaan u baranay ligayr الlah waxay ku fasireen oo leeyihiin waxaa dhici karta طaalibulcilmi marka hore bilbilowa yahay niyadiisa wuxuun baa dheehi karaa wuxuuna adduunye ah baa dheehaya kuma gelgelaya laakiin markuu gudagalay oo ikhlaaskii bartay oo ugu dhaadhacay ayaa cilmigii wuxuu diiday inuu ilahay bu cid u yeesho kaas ikhlaaskii baa qabsaday smaart waxaa la rabaa marka in cilmiga loo barto ilaahay darti man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu اllah laa yatacalamu ila liyusiba bihi carda min addunya lam yajid raa'ixat اljanna ywma alqiyaama o qaala nabi sal l slam xadiikaasi xadii saxiixa qofka cilmi barta cilmiga lagu dalbo ilaahay xaggii wejiisa lagu dalbo waa cilmiga sharciga laakiin u baran maayo wax kale maaha inuu rabo waxoogaa inuu adduunyo hela mooyaane waa magacdoon waa milgadoon waa sharafdoon waa xoolodoon siyaa badan baa loo raadsha wax marka urta jannada heli maayo buu rasul yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka eh, taas waa qodobka labaad oo muhima aalibulcilmu inuu aashado waxaa ka mid ah ikhtinaamu alawqaat wajamcu اlqalbi cala alcilm awqaadda in laga faa'iidaysto oo qalbigaaga cilmiga lagu uruuriyo markaa ninkii inuu dadaalo u degdego dhalinyarta intuu dhalinyarta yahay iyo awqaadda cumrigiisa ila tacsiil walaa yaktara bikhadaci taswiif waxaa la rabaa inuu degdego oo waktigiisa ka faa'iidayo cumrigaagu intaad nooshahay waa in kooban waa cumri wakti bilowday waktina dhammaanaya intaad nooshahay waa inaad u dadaashaa taxsiilka cilmiga helitaankiisa oo selafka waxyaabaha laga soo guuriya waxaa ka mid a ah, way ka tegi jireen waddankay joogaan markay rabaan cilmi inay bartaan meeshii degaankooda bay iska ta way ka tegi jireen waa rixaysan jireen meel fog bay tegi jireen waayo waxay leeyihiin mashaakiil badan mar hadda degaankaaga joogto waad mashquulaysaa marka meelaan cilmo kaa garanaynin wax ka baro cilmiga culmada qabo si ay markaa usoo taxsiiliyaan cilmiga waxyaabay odhan jireen waxaa ka mid a laa yuiika alcilmu laa yuiika laa yucطiika bacdahu xataa tucطiika kullaka cilmigu barhkii iskaa siin maayo ilaa adigu kulligii aad isa siiso naftaado dhan aad siiso oo waktigaaga o dhan ad juhuda ku bixisa cilmiga markaasaad u ku kuu dhaadhacaya ad waxbada helaysa wuxuu lehy khaiib albakdaadi kitaabkiisa aljaamic liakhlaaq الraawi wa aadaab asaamic isagoo ka hadlaya ka faa'iidaysiga qofkee faa'iidaysanaya qofkee cilmiga meel ka gaarhi kara laa yanaalu haada alcilma ilaa man caطala dukaanah wa kharaba bustaanah wa hajara ikhwaanah wamaata aqrabu ahlihi falam yashad janaazatah waa fogeyso marta meesu maranayo wuxuu leeyahay cilmiga gaari ma ilaa nin dukaankiisa faraha ka qaada mooyaan dukaankii oo beertii kharaabiya nin beer ka faranaya maanta o dhan <laughs> ya goormu cilmi gaadhaya nin dukaan ganacsanayo lacag iyo iyo cilmi isku iman maayaan de dukaankaa soo dejiya halkan kan qabo kan ya nin dukaankii cailay oo faraha kala baxay oo beertii kharaabiyey oo dad badan oo qaraabiisu dhinteen oo aan janaaze iman macanaa dee waddanka meesha ma joogaba waa maqan yahay nin jooga janaaze waa tegayahay laba jooga dalkii waaba tacabiro ninkii re cilmi ku maqan yahay oo in badan janaasadooda iman ninkaasaa casilin kara buu yidhi marka isaga waxaa tacliiqinaya hadalka ibnu jamaca wuxuu yihi wahada kulluhu wain kaanat fiihi mubaalaga falmaqsuudu bihi annahu laa budda fiihi min jamci اlqalbi waijtimaaci اlfikri waa hadal hadalka waxoogaa guluubaha ku yar jira oo dee xoolaha in laga shaqeya wa la iska beeyay qudhood mogta lakin wuxuu leeyahay meesha dantu waxay tahay buu ujeeda laga leeyahay qof jamcinaya qalbigiisa jamciyey oo hamigiisa ile moogtahay haddii adduunkan iyo xisaabaad ku jirto ninka dukaanka xisaabanay maanta o dhan qalbigii tashtiit baa galay ogow inta dayn kaa qaatay inta xisaab kaala maqan intaad waxaa ku jirtaba iyo cilmigii meel ku jamci karma adag ay ku ururaan marka waxaa rabaa wi dantu meeshu waxay tahay in qofkan qalbiga cilmiga uu ku ururiyo oo fakarkiisa oo dhan wuxuu maabinayo wuxuu ku fakerayo wuxuu ku mashquulsan yahay waa kitaab kitaab ku gaadh iyo abwaab iyo cilmiga dhexgelkiisa intaas ku mashquulsan yahy ninkaasaa markaa meel ka gaari kara waxay aad uga digi jireen waa la taswiifka sawfa sawfa waan samayn doonaa baraan qaban doona waa dhalinyarteena haysta iyo طulaabulcilmiga maalinba kitaabu yar bilaabanaya xoogaa markuu mar intuu xoogaa muxaadaraysa xamaasaa qaadaysa ayaan doona firi firi caborwadya haddana waa ka hadhaya kitaab walba wuxuu ka bartaa laga yaabaa ilaa labaatanka safxadood oo horeeya kanka kanka waxba soo bixi maaya waa dhibaatayn haysta ka midta taswiifka waan qaban doonaa waan samayn doonaa ixdar min ataswiif taswiifka waxay odhan jireen selafku waa min juluudi ibliis ataswiifu min juluudi ibliis ibliis ciidamadiisa waxaa ka mida taswiifka inuu yihahdo sow fadhi waad samayn doontaa iska yarnas waad qaban doontaa weli waktibaad haystaa jans waa kuu furan yahay iska ilaalinta wuxuu yidhi walaa tuajil camal اlyowm ilaa gadin lacalla gadan yaأti wa anta faqiidu dee haw dibdhigin berito beritaan samayn doona waxad dhigi karta berinta intay timaado adna aadan jooginba so berri ka hor dhiman maysidba ila waad dhimanaysaa beritaan qaban doona beritaan qaban doona beritaan qaban doona beritadii baa iman doonta adaan jooginba meesha qabriga lagugu riday so waxaad u marka in waktiga aalibulcilmi uu ka faa'iidaysto oo xilligiisu qaali u ahaado wuxuu walwaqtu anfasa maa cuniita bixifdihi wa araahu ashara maa calayka yadiicu wax la waa shay u mudan u qiimaha badan haddana wuxuu yahay waa waxa agtaada ugu fude kaalum waa waktiga waktiga makaada fadhiisanaysa ad ka yar sheekee kan waxoogaa soo yar booqo kan caynkan waxay noqonaysaa marka waktigaaga dhan wuxuu ku lumayaa waxaa weeye siyar hawl buu kaaga lumaya salafkuna aad bay igu jeclaabi jireen ama u ilaashan jireen waktiga ilaashankiisa tusaalayaal haddaynu soo qaadanay waktigu saan uga lumi jirin salafka samcaani kitaab buu qoray la yihahdo adab اlimlaa'i wاlistimlaa' markaas wuxuu ka sheekeynayaa bukhaari oo kaleo de xalaqadiisa ilaa labaatan kun oo qof ay fadhiyaan xalqa labaatan kun oo qof oo majlisu riwaaya oo xadiidkii la warinayo oo mustamli intaasoo qof baa eh, markaa uu yeedhiya xadaanaa wakiicun u yidhaahdo baa waxaa sii qabanaya intaasoo qof xadaanaa wa intaasaa sii gaadhsiinaysa intaa warku sii maqan yahay astaqfirullah astaqfirullah astaqfir subxana allah subxana alxamd tasbix bay wadi jiraan slafka culimadu tasbiixda inta dee laisgaarsiinaya warka uu soo noqonaya warka ila xaddaana wakiic waxbaa lagu xejinaya marka waxaa la isgaargaarsiinaya dhextaalka intaa yar wuxuu dhex gashanaya tasbiixda dikriga si aan u lumin saas ee selafka kitaabkiisaas ku qoray uu kaga warramay arrintaas selafku siyaabahay waktiga u daala jireen waxaa ka mid a ah, eh, siyar calaam nubalaa markuu qorayay abi xaatim oo ninkan saaxibuuljarxi watacdiil macruufka ah wuxuu yihi toddoba bilood baanu masr joognay buu yihi masr aanu cilmiga kutubta aanu akhrisanayna maalintii culimada ayaanu ka akhrisanaa kutubtan habeenkiina waa qoraal wixii baan qor isqaabilsiin iyo hagaajin iyo waxbay habeenkan ku mashquulsan yihin toddobadaa bilood wuxuu yihi hilib afka maanan saar maalinta baa nin sheeka waktisii tagay markaas sheekh maanta waxaan cunsanaya jidka annagoo marayna baa qolo kalluun iibinaysaa kalluunka xabadan soo qaas soo iibsanay xabadii kalluunkahayd baanu ku bilownay baanu xoogaa yar karkarsanno oo annagoo dabkii wax noo saarsaara yihiin baa xilligii baa dhacay jelso kale oo nin sheekaanu ka qaadanaynay meeshaan kaga dhaqaanay buudi ka war aduu maanta kalluun ma ka tegey oo kada ku bislaanaysa casharka maanta iska baaqdee yaa qaadaada si fiican ka qaniimaysa onay soo ma iyagoo dabkii saarma ka dhaqaaqnay buudi saddex maalmood kadib baanu bahaashii meeshii u soo noqonay oo aanu meeshii dee bahashi iska waxaysantay iska baabaatay halkan waa taa tabanni buuri yaani waxaa ku weyn agtooda waktiga ay nool yihiin cunnada iyo cabitaanka iyo jiifka waxaa kala weyn cilmiga ay baranayaan ilaa heerkaa la gaana dadku waxma soo saari karaan dadku gaari maayaan mustawa marka ay ummadda wax anfacaan badan keeni kari maayaan xasanbasri wuxuu odhan jiray oo raggii salafka ahaa ya bna aadam inamaa anta ayaamun lamaa dahaba yowmu dahaba bacduk ayaamaha tahay qofkii ayaamo marka bari tagtaba waxaa wey barbarkaadka cumrigaaga marka cumrigaaga waa socdaa marka inaad ka faaidaysto oo qofka waliba dacyarta hadda jaaniska haysta oo wax badan oo nolosha laga yaabo cumrigiisu inuu ka sii sii jiri doono inuu dadaal sima waa muhim khayr ibn axmed wuxuu odhan jiray waktigu waa saddex qayboodoo waktun madaa canka falan yacuud wakti ku dhaafay aan soo noqonayn wa waktun anta fiihi fandur kayfa yakhruju canka waktigu adigu hadda aad joogto oo waxaad u fiiristaa waktigan hadda aad joogto seebuu kaaga baxaya waktigu waktiga ilaasho kan ilaasho wa waqtun anta muntadiruhu waqad laa tabluqu ilayh iyo waktigaad sugaysooo laga yaabo inaadan gaadhin markaa qiimuhu muxuu yahay kan hadda adugu adhaysa maanta waktigan ka faa'idayso hadda hadda maxaa haddaad joogtay maalin kasta haddaad joogta markaad joogto un faa'iidayso oo wax qabso walidaalika baa salafku say u takhdiidiyeen waktigooda ama ugu urursanaa wuxuu odhan jiray cabdiraxmaan mahdi sheekhiisiyo xamaad ibnu salama wuxuu hi haddii la yidhaahdo waxaad dhimanaysaa aroortaad dhimanaysaa wax awooda oo uu ku kordhiyo acmaashiisa ma leh haddii aroortaad dhimanay la hadda adiga hadii aroortaad dhimanaysaa muxumaad habhaabanaysaa sadaqa bixiyo salaad bad caawid tuko quraan akhri wax sameeyo astaghfirlayso waxaad ku bawoobaysaa mogti ninkan jadwalka u yaalla hadda haddii la baraad dhimanaysaa hawsh waa awal horey u buuxday waktigu ilaa aroorteeda le waad dhimanaysaa waa buuxdaaba marka wuxuu ku daro meel wax ka geliyo kaga canqaba maba hayaba saay salafku ahay markaase weliba waktiga aad waxay ugu xisaabtami jireen awqaadda u qaybsay waktiga xifdiga u wanaagsan waa kii khatiibku wuxuu leeyahay ajwadu awqaati اlxifdi alasxaaru uma wasad الnahaari uma alghadaa xifdiga waktiga saxarka ee salaada subax horteeda waa xifdiga ugu wanaagsan bartamaha maalintiiba ku xigta arooriyada horaa ku xigta wa xifdu اleyli anfacu min xifdi الnahaar waqt اljuuci anfacu min waqti shabc soo maarti xifdiga habeenkii waxa la xifdiyo ayaa maalinti maalintiisaa ka fiican waa habeenkii ina naashi'aة اleyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiina waa jawi degan oo qofkii isagu markaas soo kac wax qabanaya isagaa markaas si fiican wuxuu akhriyaya macaansanaya soo maarti waxa weeyaan waktiga qofku gaajaysan yahay ayaa ka fiican inuu xifdiyo waktigu dheragsan yahay mar hadduu dheragsan yahay xifdigiisu waa liidanaya waxaa ka mid ah aadaabta afraad inuu alqanaacaةu biاlyasiiri min اdunya inuu ku qanco waxa ilaahay siiyayar inuu ku qanco addoonka wax baranaya oo si cilmiga u taxsiiliyo waxa ilaahay siiyay iskaba yar salafkii maqadamadhergaan bay wax ku barteen haddaad xoolo wax badan cuno badan raadinayso waad le quraac iyo qadiic casha la wadi kari maayo meel gaarmaysid calooshala ciyaar baad marka waxa ku qanacdaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey ee yar inuu ku qanca ayaa la doonaya qofki maalik wuxuu odhan jiray laa yabluga axadu min hada اlcilmi maa yuriidu xataa yudira bihi اlfaqru qofku gaari maayo cilmiga wuxuu doonaya ka gaari maayo ilaa faqrigu dhibaateeyo ilaa faqrigu dhibaateeyo soo maaragti shaafici hadalkaasoo kale laga sheegay laa yadrub axadu hada اlcilma bilmulki wa cizi الnafsi fayuflix qof kuma doono cilmigan mulki iyo maaragtay iyo cizaةu nafs ou liibaano walaakin man طalabahu biduli الnafsi wadiiqi اlcayshi wa khidmaة اlculamaء aflax laakiin ninkii maaragtay naf iska mutawaadica oo nolosheedu iska dayarta waxba saas aan haysan oo culimada u khidmaynaya qofka saas ah qofkaasaa liibaanay bu cilmiga gaadha soo maaragti khaiibku waxaa laga soo guuriyey hadaladiisa waxaa ka mid ahaa khaiib اbagdaadi kitaabkiisa aljaamic liakhlaaq الraawi wa aadaab الsaamic aad uga hadla alabulcilmiga iyo waa waxaa ardayga habboon bu ku leey inuu doob ahaado aanu guursan ma amkanahu lianlaa yaqطacahu alاshtigaalu bxuquuq الزawjiya wa طalab الmaciishaةi can ikmaali الطalab yaعni inaanu mashquulin biilka reerka u raadintiisa iyo maaragtay wax rarcaynta iyo biilka hawlahaas si aan u mashquulin waxaa fiican buu leeyahay inuu iska doobkiisa ahaado oo maxaa laga yeelaya ciddiga ya macshar shabaab man istadaca minkum baata falyatazawaj ya rasuulku amray qofkii kari karaya ha guursado ibnu jamac markuu tacliiqiyey wuxu uhi wabiljumla fatarku التazwiiji ligayri الmuxtaaji ilayhi aw gayri اlqaadiri calayh أwlى laa siyama liلطaalib aladi ra'su maalihi jamcu الkhaaطir waijmaamu اlqalbi waاsticmaalu الfikri wuxuu yidhi hadii laska hadalka la ururiyo in guurka uka tago qofki aan markaa u baahnayn ila guurku mar waxaa laga yaaba inu waajibba ku noqdo qofkii naftiisa u baqaa khaiib warkiisa cid kale loo joojin maya mar haddii nafta ad u baqdo xuma ad ku dhacdo kitaabna a raacane ree nafteeda badbaadi sma <laughs> oo marbu waajib yahay marbu waajib yahay laakiin ninkaan u baahanayn ama se awood aan lahayn buu yidhi inuu ka taga ayaa awle ah siiba wuxuu yidhi ardayga kan cilmiga dalbay ee raba inu wax uruuriyo markaa wax iska hor imanaya ma xadid kale ma diidin e macnuhu e waa waa nooc maaragtay tajaarub ah oo ninku mar haddii aan baahi noocaas jirin inuu ku mashquula cilmiga intuu taxsiilinayo waa waxa weeye waa shay markaa meeshii muuqanaya waxa markaa eh, wuu waxaa muhim markaa inuu ku qanco qofku waxa yara uu haysto ee wax badan aanu raadin hadduu saddex waqti mar wax cuno xitaa inuu ku sabro cilmiga barashadiisa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam xadis wuxuu ku leeyahay tuuba liman hudiya ila alislaam wa kaana cayshu kafaafan waqanica xadiiska tirmidi baa wariyay wuxu uhi waana xadiidun xasanun saxiix waxaa wanaag u sugnaaday qofkii islaamka lagu hanuuniyey noloshiisuna kafaaf ay tahay wax ku filan arrintaana ku qancay qanacad wax sahal maha xadiid kaloo muslim wariya wuxuu leeyay qad aflaxa man aslama wa rusiqa kafaafan wa qannacahu allaahu bimaa aataahu yaani waxaa weeyaan waxaa liibaanay qofkii islaamay oo kafaaf wax ku filan lagu arsaaqay ilaahayna qanaaco sii wax la siiyeyna qanaaco looga dhigay ila waxaa ilahay kusi haddii qanaaco lagu geliyo ya wax weyn wey mugti qanaacadu alqanaacatu kanzun laa yafna waa kanzi aan dhammaanin wuxuu odhan jira imaamu shaafici ra'aytu alqanaacata ra'sa alghina fasirtu biadyaaliha mutamasik falaa daa yaraanii calaa baalihi walaa daa yaraanii bihi munhamik fasirtu ghaniyan bilaa dirham amuru cala annaasi shibha almelik wuxuu yidhi qanaacadu waa doontinimada madaxeeda buu yidhi markaasaan dabada ku dhigay buu baashe qanaacad baan qabsaday kaasi albaabigiisa iga heli maayo mid madaxa iyo mid kale ma ag fadhiyo albaabkiis tegi maayo waan isku filan nina uma baahni kaasna arki maayo inaan waa ku mamanaho inaan wax raadinayo markaasan waxaa noqday fasirtu haniyan bilaa dirham anaa shilin ba hayn baan hani noqday hodana dadka waxaan soo hormaraa bu anoo boqor oo kale ah shibulmelik ah baan dadka hor socdaa bu kuleeyahy ya anoo boqor oo kale ah maana dee mar haddaan dadka ishad maa fii aidi naas waa kii xadiidku kaa mogti ya yuxibuka naas dadku waxay haystaa haddaa iska dayeyso dadku waa ku jeclaanaya ya waa ku jeclaanaya oo dadka ad waxooda udayso oo aad ka santaagto ama wax uga baahnayn waa nin fiican baa lagu leeyahay maalintaa tee warba waxma haysaana waa waa rabaadqaban maalmood waday kala baxday waad igu soo noqnoqonaysaa une markaa si xun lagu eegaya marka qanaacadu wax sahlan maaha wuxuu yidhi bakr abu zayd kitaabkiisa xiyatu aalibilcilmiga maruu ka hadlayey culimada uu la kulmo sheekh maxamed amiir ashanqidi saxib aladwa wuxuu yihi wuxuu ii sheegay buu yihi waxaankay buu yihi shanqiid wadanka la yidhaahdo anigoo way haysta buu yidhi wa macii kanzun qalla an yuujada cinda axad wa huwa alqanaaca kayd waxaan haystay buu yihi maaragtay kayd weyn baan haystay buu yidhi oo wax haystaa aw yar yahay buu yidhi baan waddanka ka yimi shanqiid ka yimi baan waddanka soo galay sacuudiga mamlakada waana qanaacada qanaacaan haystay buu yihi culus walow aradtu lmanaasib lacaraftu ariiqa ilayha walaakinii laa uuhiru dunya cala aakhira walaa abdu cilma linayl maaarib dunyawiya raximah اllahu raxmatan waasica subana wuxuu leeyahay waan aqaanaa wuri hadii xoola raadinaya waddaha lagu helo xoola oo nin shaqo caalima miyaa suu shaqa u hela waaye ariiqa lacagta lagu helo ee xoogaa lagu sameeya waan aqaanaa buuri laakiin adduunyo ka door bidan maayo buuri cilmiga diinta walidaalika xaramku ka akrin jiray tafsiirka xarammadani madiina ayuu ka akrin tafsiirka oo kitaabka dhana u qoraya hadda aad aragteeno liadwaa bayaan oo tartimadana uu leeyahay ardaygiisa caiya maxamed saali baa kitaabkaas akrin jira xaramka oo saas ummaddo dhan ba ka faidaysan jirta soo ma aragti marka waxa weyaan saasa salafku ahay waxay ku doorsanayaan cilmiga nashrintiisa iyo faafintiisu wax qiimo badan oo agtooda qiimo ku leh oo la weyn bu ahaa diinta faafinteeda iyo kaadalkeeda iyo barasheeda iyo sheegisteeda dadku hadday markaa ka leexdaan oo wax kale wax moodaan markaasaa qiimo dhac iyo burbur iyo waxaa dadka ummadda haysta hadda marka wax kale qiima la moodo oo meelo kale laga raadiya sharafta marka waxa weeyaan eh, qanaacadu waa shay muhim ah. waxa yar ilaahay ku siiyo inaad ku qanacdo naftayna maba dheragtaba sideedaba ya waxaa ka mid a ah, eh, aklu lqadri lyasiir min alxalaal wax yaroo xalaala oo ilaahay ku siiye inaad ku sabirto oo ku raali noqoto ayaa muhiima ah. haddaa is wuxuun ururi baashan ururis laguma gaadho ururinta faraha badan adduunka muxuun jamci watacab gurya dhis eh, baawur yibi caynka yeel reer labaad samee misdaxa samee waxba saas waxaas wax weyn keeni mayso waxaa ka muhiimsan wax yar oad ku noolaato laakiin wixii qiimaha leh wa weyn wax weyna kaa hadhaan oo qiimo leh oo diin ah wuxuu ohan jire imaamu shaafici maa shabictu mundu sitta caشharaa sana lix iyo toban sanood in laga gaadho maan dhargin buuri imaamu shaafici raximah اllahu taala waa dalabulcilmigii intu ku jiray waxbarashadii markaasa waxay dhahen faina daa akaru ma taraahu yakun min aطacaami washarab cudur oo dhan dhammaantiis waxaa asal waaba cunada iyo cabitaanka walidaalika rasuulku uu uu xadeeyey qofka maxaan ku dhahdaa qaabka wanaagsan nolosha iyo cunada ee caafimaadku xitaa ku jiro maa mala bnu aadam wicaaan shara min baطnin bixasbi bni aadam luqaymaatin yuqimna sulba fain kaana laa maxaala fauluثu liطacaamih wa uluثu lisharaabih wa uluثu linafasih xadiidka imam tirmidi baa weeye yaعni waxa la buuxiyo weel la buuxiyo waxaa u shar badan calooشha marka saddex in loo qaybiyo cunada iyo cabitaanka iyo nafaska waana xadiidka ay ma badan leeyihiin dhakhtarnimo oo dhan ba isaga aasaas u ah waa qaacidada aasaaska u ah wax dawaynta wax cilaajintaba oo qofku cunada intaanu ka dhegin u ka kaco mar kastaba caloosha inaad buuxsaa sax maaha waad iska ilaalisa dherega adoo baahan waad ka kacda oo caloosha u banaysaa nafas nafas ay neef qaadato iyo maxaan ku dhahdaa biyaha iyo saasoo kale hadday la ziyaadiyo waxay noqonaysaa wakuluu washrabuu walaa tusrifuu waa kala subxana wa taala waxyaabaha aadaabta muhimka waxaa ka mid ah ikhtiraanu اlcilmi biاlcamal cilmigaad banaysa camalka in lagu xidhiidhiyo oo camalka iyo cilmigu kala hari maayaan haddii kale waxaad noqonaysaa kuwa waciidka badani ku yimi ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun dadkii muminiinta ahaadu maxaa u leedihiin waxaydinaan samayn maxaa u leedihin oo qolo kale lagu ceebiyey ataamuruuna الnaasa biاlbir watansawna anfusakum wa antum tatluuna اlkitaaba afalaa tacqiluun dadka wanaagga miyaa faraysaa oo naftiina miyaa ilaaweysaa dadkana khayr baad u sheegaysaa adiguna diinta ku dhaqan maysid markaa diintu waa inay kaa muuqata adiga qofka wax sheegayow adigu marka u horaysa ninkii taabulcilmiga ah diintu waa inay kaa muuqata oad ku camal fashaa markaasaa barkeedu imanaysaa walidaalika haddii lagu camal fali waado barka darun baa laga qaadaya oo qolyihii reer bani israa'iil markii laga warramayey fanasuu xadan mima dukiruu bihi faagraynaa baynahum alcadaawata wاlbagdaa wa saufa yunabi'uhum allah bima kaanuu yasnacuun markay ka tageen wixii lagu waaniyey maxaa soo baxay markay ka tageen wixii lagu waaniyey o ku dhaqmi waayeen waxaanu dhexooda waa isku sallidnay ba ilahi waa isku sallidnay agraynaa baynahum alcadaawa wاlbagdaa nisnacayn oo waxayna haystate markii diinta dhaqankeedii la yariyey oo lagu dhaqmi waayey oo lakacabsigii iyo taqwadii iyo dhiigga muslimka oo la ilaaliyo iyo wax aq la isku leeyahy xuquuqda markii la ilaan waa ilahay isku hersaliday kaase qawda la isku hayaa baabala noqotay umadda oo haddii lagu dhaqmana maxaa la helaya walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum waashadda tahbiita waidan laaataynaahum min ladunna ajra cadiima walahadaynaahum siraata mustaqiima waa ku camalfalka ku dhaqanka diinta waxa soo baxaya oo hadday waxa lagu waaniyey hadday sameeyaan samayn lahaayeen maxaa dhici lahaa lakaana khayran tasaw khayr badna waa qodob waxaa kaloo la yidhi wa ashadda tahbiitan sugutaan ay sugnaadaan taw adag weeyaan markay dee ku dhaqmaan dad diintu ku sugan bay ahaanayaan oo toosan bay ahaanayaan waxaanu siin lahay min laduna ajran caliim waa janno maa laa caynun ra'at walaa udunu samcat walaa khatar cala qalbi bashar waa min dikri eh, maaragtay khaas bacd alcaam markaasa walahadaynaahum siraata mustaqiima ji toosana waa ku hanuunayn waxaasoo dhami waa midhaha ka dhalanaya ku dhaqanka diinta marka lagu dhaqmo khayr oo dhan baa la helaya jannaa la helaya toosnaan iyo sugnaanshaha la helaya adduunka korkiisa waddo toosan in laisku hanuuniyaa la helaya waa toosna waxaasoo dhan waxa lagu helaya maxay ku camalfalka diintaad baranayso haddii kale waxaad imanaysaa oo rasuulku inoo sheegay dadka naarta wadaadkii dadka wacdi yihiin baa kow ka aba qaar ka mid a oo rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu alayhi nin baa la keeni doonaa yowma alqiyama fatandaliqu aktaabu baطni mindhicirkaa soo dhici doona fayaduuru bilxaahu kamaa yaduuru ximaaru bilxaahu saasuu wareegaalaysanaya calooshii oo mindhiciradu ka laadaata markaasaa ah, hawnaarkii baa la hadlayo yaa fulaan alasta kunta ta'muruna bilmacruuf watanhaana can munkar war hebelow miyaadan ahayn ninkii khayrka noo sheegi jiray ee xumaanta naga reebi jiray mey ninkaa sheegaysaan waa ah kaa sheegaysaan waan ahay laakiin u meesha laga so kale a ka ahayd kuntu aamurukum bilmacruuf walaa aatiih wa anahaakum can munkar waatiih ilahay naga nabadgeliyo ma sahlana waxaan ahaa buuhi khayrka mid idiin sheega oo aan la imanin xumaana waan idinka reebi jiray waana samayn jiri buuri halkaas halkaa soo galay marka ma sahlana camal la'aantu markaa dhibkeeda ay leedahay qofku inuu wuxuu dhiganayo baranayo dadka u sheegayo inu ku camal falo saa darteed baa rasuulku ka ducaysan jiray allahuma ini acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yaksha ilah waxaan kaa magan galay cilmi aan waxba anficin iyo qalbi aan khushuucayn baan kaa magan galay baa rasuulku ku ducaysan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay rasuulku tusaale ka bixiyey qofka cilmiga aan ku dhaqmaynin mahalu اladii yucallimu الnaasa alkhayr wayansaa nafsahu milu fatiila allatii tudiiu linnaasi wa tuxriqu nafsaha bazaar baa xadidka wari waana xadis saxiixa ninka dadka khayrka baraya oo naftiisana ilaaway wuxuu la mid yahay dubaalad oo kale dubaalad dubaaladda dubaaladda waxaa laga yaabaa dhalinyarta inay soo arag fanuuska faanuuskii dubaaladda lahaa wey dubaaladdaas dadkay ufinaysaa wax iyana waa gubanaysa de was cunaysa marka yadii baa gubanaysa gubanaysa gubanaysa marka de waa babaysa o dhamanaysa marka nafteydina way cunaysaa laakiin dadka maxay samaynaysaa dadka wax u ifanaysaa marka dadkii buu khayrka u sheegay waxu iftiiminayaa isagii naftiisa gubiye ayaa rasulku uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxu uhi icmal bicilmika taghnam ayuha arajulu laa yanfacu اlcilmu in lam yaxsun ilcamal war ka fa'idaysta cilmiga cilmi aan camal lahayna dee cilmi ku noqon maayo oo waa qasidadii waa mashhuura masأل du'al ya ayuha rajul mucallimu hayrahu hallaa linafsika كان التعليم واكلها يعني تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح وأنت سقيم laa tana can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta hadaldacinkaas marka qofku inuu naftiisa ka bilaabo oo naftiisa hagaajiyo oo waxyaabaha aasaaska ah ee loo baahan yahay waxyaabaha muhimka waxaa ka mid ah oo la doonaya in la sameeyo oo aalibcilmiga aadaabtiisa ka mid ah dadaal xirsi inuu sameeyo akhriska cilmiga inuu akhriyo qoraalkiisa akhrintiisa slafku waxay dad nool oo wax akriya marka aad akhriska la noolaato aad baa selafka marka tusaalayaasha dib loo ogaad la yaabaysa waxay sameeyeen ibn qayim oo kale ibn jawzi ibn jawzi saaxibu eh, saad almasir eh, zaad almasir fi cilmi tafsir oo shan boqol toddobiyo sagaashan hijriya u dhintay labaatan kun oo mujallood buu akhriyey ninkaas wuxuu yidhi kitabka sayd alkhaatir wa inii ikhbiru can xaali naftaydan ka warramayaa buu yihi maa ashbacu min muطaalacati اlkutub وإذا رأيت kitاaبا لم أرaه فكأنيi وقعت عaلى كنزin kama dherga bu hi akriska kutubta markaan kitaab aan hore aragna sidii aan helay maaragtay dahab iyo xoolaan ma dhab kusoo boodaya kitaabka arag markaan kitaabka aniga arag kitaabka aan arag markaan kusoo haadaa buuri saanu jeclahay buuri akhriska walow qultu inii طaalactu cishriina alf mujalad kaana akar wa ana bacdu fi طalab haddaan ku dhaha labaatan kun baan akriyo mujalad mujaladku mise safxadood wey waa laga yaaba ina agtaada ku badan tahay lakin weli waxaan ku daba jiraa buuri weli baadigoob baan wabaa akriska baan intaana waa soo akriy soo ma waxaa ka mid a ah wuxuu odhan jiray liyakun laka makaanu fii beytik takhluu fiihi watuxaadida suduura kutubik gurigaaga meel hakaaga ha kaaga mid ahaado qol aad la gaar tahay oo sadarada kitaabadaad ku akrisato si u daalacanaysa kitaabada kuu gaara aad maktabad meel ku gaara cid hoostaad ka xidhato keligaad ku akrisanayso aa kuu jirta buuri wuxuu ibnu taymiya raxmat ullahi ardaygiisii la odhan jiray ibnu qayim oo aad u jeclaa fii rawdi rawdat almuxibiin wuxuu leeyahay wuxuu ka warramaya xitaa markuu xanuunsanayo inuu akrin jiray isagoo xanuunsanayo tacbaan markaasaa wuxuu yidhi tabiibkayga wuxuu gu yidhi ina muطaalacataka wa kalaamaka fi اlcilmi yaziid اlmarad faqultu laa asbiru calى dalik wuxu war xanuunkan ku haya akhriskaad wax akhriyaysa ka mutaalacanayso iyo wax sheegaad wax sheegaysa waa ku dhibaysee jooji waxna akriin markaasuu ka sabri kari maayo akris mama ka sabri kara bu laakiin wuxuu idhi anaa uxaakimuka ilaa cilmika dood buba la galay oo waadka dhakhtarkaaba wuxuu ku yidhi niyow waxaan kula doodayaa cilmigaaga naftu haddii ay waxay ku farxayso markay hesho waxay ku farxayso sow dabeecadeedi iyo naf naf ahaantu ma xoogowdo oo markay farax hesho haa buu yidhi marka wuxuu ihi haddaba anu saasaanay bu ihi waxaan ku farxayaa markaa masle ogaado amaan cilmi baan ku farxaya caafimaad baan ka helayaa buuri faajidu raaxa qaala haadaa khaarijun can cilaajina annaga dhakhtarnimadeedaas waa ka baxsantahay buuri waxaad sheegaysaa buuri dhakhtarnimadeeda annaga iyo dawaynteeda iyo khadkayga waa ka baxsantahay somaalt marka raggu waxay ahaayeen dadaalkoodu caadi ma ahayn lagama sheekayn karo kutubta laga qoray say wuxuu akrin jireen say juhuda u bixin jireen awowgiis oo majdiin la odhan jiray qudhiisu nin cabdiraxmaan la ohan jira mutamiya waa lahaayeen markuu ka soo rawdulmuxbiinka ibnuqayimka wuxuu leeyahay wuxuu awoogay odhan jiray buu yihi markuu eh, suuliga galo iqra fii haada alkitaab warfac sawtaka xataa asmac intaan gudaha ku jiro musqusha gudaheeda ku jiro banaanka kitaabka akhri kor u codka ila intaan fadhiyo waxaan rabaa mesha waa lagu akhri gudaheedii si aan u dhegaysto wax banaanka laga akhriyayo intaan fadhiyo akhri buu odhan jiray waa dadaalka inaan wax dhaafin xitaa intuu xaajo gudanayo cilmigu inaan dhaafin buu ka faa'iidayay sakhaawi oo sheekhiisi ka warramaya ibnu xajar kitabkiisa aljawaahir wadurar wuxuu ley inamaa kaanat himatu اlmuطaalaca wاlqiraaءة wالsamaac wاlcibaada wالتصniif wاlifaada baxayثu lam yakun yuklii laxda min awqaati wuxuu abu noloshiisu ima aad u saraysa wax akhriska iyo wax dhegaysiga cilmiga xadiiska iyo cibaadada iyo taaliifka iyo faa'iideynta brs wktigiisa ma lumin jirin bu an hay min alia xataa fii xaali akli xitaa marku cunaya bui waa min xajar naka saib fatxbaari marka waxaanad kutub ad arkaysaan waa ciyaarku meelkay maaha waxaa loo bahaya marka in hanka kor loo qaado oo dadaal weyn la sameeyo mar kale wuxuu le wainanii laatacajabu miman y isagaa odhan jiray bu ibn xajar wainanii laatacaja miman yajlisu khaaliyan can ishtigaal nin meel iska fadhiyo aan shaqa haynin meel saa iskaga fadhiya baan la yaabaa buui innaga umisan meel fadhina waaynu ku mashquulsanay baalkan waxaan facebook iyo wax leeyihin saas lagu fursay baalka dadka ulmiyey allah wax laga faa'iidayo saasna maanta leedahay waxa ka faa'idaysana sheekooyin meel lagu soo qoray iyo heblaa caynkaa heebaan ka booday iyo waxaasa halkaas baxdhacay budbadaa dhalinyarta u xabaabasho waa kaa ilaa baalkaa la xidhaan cilmi baranaysaan ogaanta muhiim intaasa maanta ku gaabina wabillahi tawfiiq subxaanaka allah wa ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk